geysteen wuxuu ku saabsan yahay mawduuca sixirka iyo mawduuc labaad oo ku xiga oo isaga uun la mid ah oo ah faalinta iyo in faaliya loo tago u hore walaalayaal sixirku waa waxyaalaha ugu waaweyna islaamnimada jebiya wuxuu ka mid yahay asabci almuubiqaat toddobada waxaliga ee rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu ku tilmaamay inay waxaligaan sixirku waxa weeye kii dacwaddii nabiyullaahi muuse iyo diintuu waday lagala hortegey ee uu fircoon u yeedhay si uu uga difaaco dowladdiisa u difaaco xaqana uga difaaco baadilkana uu cagaha u dhigo sidaa awgeed baa uu isugu yeedhay wax alla wixii suxaro ahaa ee wahayey markuu la yaabay dacwaddan xaqa ah iyo diintan dhabta ah ee nabiyullaahi muuse iyo haaruun wadaan iyo tawxiidka oo cagaha u saaraya ama dhidibada u siibaya dowladdii shirkiga iyo baadilka ay wateen iyo ilaahnimaduu sheeganayey ayaa wuxuu yidhi qoladiisii u waraystay waxay kunaa arji wa akhaahu wabcas fi lmadaa'ina xaashiriin yaatuuka bikulli saxaarin caliim intaad u kaadiso gobollada u kala diro nimankai aqoon-yahanada ahaa ee sixirka ku takhasusay ha lagu soo ururiyo markay soo ururiyeenna waa ku lahaa aina lajran aina lana la ajran in kunna naxnu alghaalibiin qaala nacam wainakum la min almuqarabiin waxay leeyihiin miyaanu leenahay wax mushqaayada iyo ajara ma leenahay markaan anagu guulaysano eenu dowladdaada difaacno eenu xaqana xaqana aanu bannaanka marin eenu ka adkaano suu yihi hayo ajarna waa leedin ya mushqaayad muqarabiinta iyo la taliyayaasha iyo dadka igu dhownaa idinkaaba noqonaya markaas sixirku waa ka noocaas waa kay ku caayi jireen ambiyada ay odhan jireen waa sixroole sidaa awgeed waa dembi aad iyo aada u culus waa shay xaqiiqo leh oo jira oo laga yaabo dad fara badan oo isjeclaa inuu kala geeyey dad badan oona isjeclayna inuu isu keenay dad caafimaad qabay inuu cudur ugu bedelay xanuun qaar iska nabdoonaa inuu dhibaato iyo mushkilad ku keenay waxaad ka dareemaysaa khatarta uu leeyahay iyo dhibaatadiisa waxaad ku garanaysaa kol hadduu gaadhay noloshii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam kol haddii rasuulkaba lala doontay oo la sixray maxaad u malayn waxaa sixray sida kutubta ku qoran siirada iyo taariikhda iyo sixaaxda labid ibn alacsam alyahuudi min yahuudi bani zureyq ninkaa yahuudiga ah ayaa wuu sixray markuu sixray rasuulku sala allahu alayh waaalih wasalam muddo ayuu inuu waxaan qabanayo ismoodayey isagoo aan qabanay xanuun badan buu dareemay sidaa ogeed habeen baa u yimaadeen laba malag waxaa u yimid jibriil iyo mika'il waa isku dul waraysteen sida uu soo saaray imaam axmed iyo muslim iyo ibni maaja iyo keyrkiiba deeta mid baa wuxuu leeyahy maxaa ku dhacay malagga kale wuxuu odhanaya waa sixranyey maxaa lagu sixray fii mushtin wa mushaada oo xaggee la geliyey wuxuu leeyahay musht garhfeedh iyo timo iyo waxbaa iyo ciddiyo waxbaa laysugu isugu sidaa awgeed xaggee la geeyey wuxuu hi ceelka darwaan la yidhaahdo ayaa lagu riday oo salla xoostii ayaa la geliyey markaasaa ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu usoo dejiyey labada suuradood ee almacuudatayn suuratu qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas koob iyo toban guntimood buu ahaa iyaguna waa koob iyo toban aayadood markii aayad la akhriyaba guntin baa furmaysay sidiibu rasuulku sala allahu aleyh waaalih wasalam ayuu ku caafimaaday maray saxaabadu yidhahdeen yaa rasuula allah aanu ninkaa yahuudiga ah iyo qolada yahuudda tallaabo ka qaadno ee ku sixray ee dhibaatada kula qastay ee mushkiladdaa kula doontay wuxuu ihi ama ana facaafaaniya allah walaa uriidu an usira cala annaasi shara cafiga ilaahay baa baray ilaahay baa faray khud ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin waa cafi badnaa ciddii naftiisa wuxuu geysata waa iska cafii jiray danna kama geli jirin laakiin qofka diinta alle wuxuu geystaa waxa weeyaan meel adag buu ka istaagi jiray naftiisa kuma weyneyn ee waxyiga iyo diinta ayaa ku weynaa sida innaga naftii inoogu weyn tahay haddii diinta wax laga sheego ama la aflagaadeeyo ama lagu gafo ama lagu qaldamo aynaan u diirayn ma ahayn haddii nafteeda iyo reereenna la taabtana aynu aada ugu kululaanayno aynu kor u kacayno ee isbedelayno arrinkiisu saamahayn sala allahu aleyh waaalih wasalam wuxuu ahaa mid naftiisa wixii ku saabsan iska cafiya oon dan badan ka gelin wixii diinta alla ku saabsanna aan bunka dhimin sidaa awgeed wuxuu wuxuuhi aniga haddii ilaahay caafiyey oo ilaahay caafimaadiyey dadka ma doonaya inaan shar iyo dhibaato u horseedo walaalayaal sixirku waa shay gaalnimo ah diintana qofka waa ka bixiya banaanka ayuu ka dhigaa ilahay baa subxaanah wa tacaala qur-aanka ku tilmaamay wamaa yucalimaani min axadin xataa yaquula inama naxnu fitnatun falaa takfur ree bani israa'iil oo sixirka ku mamana oo laga taag waayey oo baranayey oo fulinayey ayaa waxaa la rabay in la imtixaamo laba malag baa loo soo dejiyey labadaasi waxay ku odhanayaan dadka qofkii u yimaadaba annagu imtixaan baanu nay imtixaan dadka lagu imtixaamayo ka diintiisa ilaashanaya iyo kaaan ilaashanayne war ha gaaloobin way abhinayaan way ka joojinayaan war naftaada iyo diintaada u turo war daxayndaabka islaamka ha ka bixin war annagu waxaanu nahay imtixaan iyo fitna ka yidhaahdo waxa weeyaan anugu waan gaaloobayahay bara waa baraye kadib isaga laabtana imtixaanka waa ku guulaystay sidaa awgeed baa markaa eh, ibn abi xaatim wuxuu soo saaraya iyo abu jacfar atabari raximahu allahu tacaala qiso gabadh cajaa'iba gabadhaas waxay timi caaisha radia allahu tacaala canha ayaa u timi kadib markii rasuulku geeriyooday sala allahu aleyh wasalam waxay doonaysaa in rasuulka la kulanto waa soo gaari weyday isagoo geeriyooday ayay la kulantay aad bay gabadhaas u muraara dilaacday waxay tihi maalinoo waa ooyi jirtay caisho waxay leedahay ilaa an u naxo oo muraara dilaaco oo aan la qiiroodo aakhirkii markay ka daashay oohintii iyo ilmadii ayaan wareystay bay tii waxay tihi waxaan aha qof dumara nin baan la joogay ninkaygiibaa markaa iga safray deetna waxaan damcay inaan ogaado wuxuu ku sugan yahay qof dumara ayaan u tegey oo sixirkii waxaan taqaanay waxay tii waxaan doonaya sixirka ku baro ee soo raac waxaan waxay fuushay ay madow anna ay kale ayay tiri fuul markaanu fuullay ayuu nala orday markiiba wuxuu na geeyey dhulka la idhaha baabil ee ciraaq ku yaala waxaan la kulan laba nin oo cagaha lasoo laalaado oo cagaa laga xidhay oo madaxa u foroora waxaan ku nidhi waxaan rabnaa inaad sixirkana barto waxayna fidnaanu nahay imtixaane ha gaaloobina waxay tihi mayna bara waxaana waayahaye intaad tagto halkaa godka ah waa inaad ku soo kaadidaa waan tegey waan ka baqay marka waan soo laabtay waxan ma ku soo kaadida haa waxma aragtay maya waxamaan arag waxaydhan ku noqo maad ku soo kaajin sidii baan yaal waan tegey haddana waan baqo waan soo noqday wax ma aragtay maya maan arag ku noqo mar saddexaadkii ayaan siday rabeen yeelay mar alle markaan siday rabeen yeeleen ayaa waxaa iga soo baxay nin faris oo faras fuushan oo ilaa madaxa iyo mijaha gaarhan oo faras ku eh, saaran kaasaa iga booday deeti suu ordayey ayuu samada isku tukay samada ayuu ku libdhay deeta markaan soo noqday ayaa waxay yidhaahdeen xadhuurkan qaad xadhuurkii baan qaaday dhulka ku beer markaan sidaa dhulka u geliyey soo bax bay yidhahdeen way soo baxday maase yidhahdeen xasiid yeelo oo midhihii soo saar midhihii way soo saartay goo bay yidhahan midhaha waan gooyey markii midhihii la gooyey waxay dhaha ridiq waan ridqay haddana cajiinoo qoosh waan qooshay haddana dub bay yidhaahdeen isla biriqsigii ayaa geedkii oo baxaya oo midhaysanaya oo la goynayo oo la ridqayo oo haddana la dubayo waxay dhaha maanta laga bilaabo wax alla wixii aad jeclaato sidaasuu kugu hirgelaya oo waxay ga warantaa shayga iga baxay ee samada ku libdhayna muxuu ahaa waxay dhaha waa iimaankii iimaankii iyo diintii iyo tawxiidkii waa kaasoo waa kaa libdha waxa weeyaan walaalayaal qofku hadduu sixir bow kasto oo uu barto waxa weeyaan waa gaalnimo nabiy llaahi muusa wuxuu lahaa maa ji'tum bihi sixru ina allaha sayubطiluh ina allaha laa yuslixu camal اlmufsidiin wixii sixiree la timaadeen ilaahay waa baabiinaya ilaahayna ma hagaajiyo dadka mufsidiintaa ah, camalkooda alla ma hagaajiyo sidaa awgeed walaalayaal qofku wuu ku gaaloobaya barashadiisa iyo bariduu cid barayo iyo camalfalkuu falayaba waa uu ku gaaloobaya sababtuu u gaaloobayaana waxay tahay laba dhinac buu ka gaaloobaya dhinaca hore marka hore shaydaan buu ku xidhmaya shaydaanka uu ku xidhay shuruud buu ku xidhayaaye isaga kaa shaqayn maayo dan buu leey maqsuud iyo ujeedduu leey ujeeddadiisi maqsuudkiisu waa maxay waa inaad gaalowdo shuruudda uu kugu xidhaya waa inaad shay gaalnimaha ku dhacdo ama hadal gaalnimaad ku dhawaaqdo ama ficil gaalnimaad ku dhawaaqdo qaar buu wuxuu idhahdaa hadalkaa ku hadla hadal gaalnimo ah qaarna wuxuu idhaahdaa ficil gaalnimo ah sameeya xaashiyaha kitaabka qur-aankaa ah cagaa ku dhejiso kadibna suuliga la gal ama waxaad qaadaa kaadidaada intood qaado aayada qur-aana ku qor nijaasta walciyaadu billaah markuu qofka arkay inuu gaaloobay oo uu diin beelay oo iyaga ku xirmay markaasay u khidmeeyaan oo u shaqeeyaan ee qofki diintiisii haysto oo islaamnimadiisii ku dhegan oo khayrkii ku toosan marnaba uma shaqeynayaan dhinacaasi waa uu ka gaaloobayaayo shayaadiin buu ku xidhmaya dhinaca labaad dararka iyo dhibaatada uu leeyahay iyo ummadda mushkiladdu ku keenayo iyo caafimaad xumada iyo mararka qaarkood dhibaataynta ugu badan qaybta labaadna gaalnimo ayuu ku keenaya sidaa awgeed qofka baranaya waa inuu ogsoonaadaa inuu qofkani diinta kaga baxayo inuu sidaa ku gaaloobayo waa inuu ogsoonaadaa marka waa inuu aad iyo aad isaga ilaaliya sixirkuna waa shay aad iyo aad u khatara xukunkiisuna waa dil weey rasuulka waxaa ka asaxay salى allahu عalayh waaalih wasalam inuu yidhi xaddu saaxiri darbatun bisayf saaxirka ciqaabtiisu waxa weeye waa in seef kurta lagaga jaro shayga qofka gaarsiiyey in la dilo oo nolosha la dhaafiyaa waa shay culayskiisu badan yahi oo aan sahlanayn oo aan dhayo lahayn waa shay aada u dhib badan oo aad iyo aada u xun sidaa awgeed qof hadduu yahay shay laba dilayo qofkii lahaa in la soo dhoweysta maaha in la soo dhoweysto oo meelaad joogto uu yimaado maaha in xataa lala saa'iiro oo loo naxariisto maaha qofkii la helo xukunka ilah waa in laga fuliya waayo allaha weyne waaxida ayaa xukunkaa jideeyey rasuulkii kariimkaa sala allahu aleyh wasalam ayaa inooga tegey haddaynu iyaga ka amar qaadanayno waa in lagu fuliya in la waa la xidhaya ama ayaamaa lahaynaya ama waa la mastaafurinaya xukun ilaahay jideeye maaha cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu xilliguu maamulka hayey isaguna wareegtuu qoray uu leeyahay an iqtuluu kula saaxirin wa saaxira waxaad dishaan qof kastoo saaxiro aragtaan iyo gabadh kastoo sixrooleeya waa inaad ka takhalustaan oo dishaan markaasay saxaabadii waxay leeyihiin faqatalnaa halaatha sawaaxir waxaanu helnay saddex dumara oo ummadda sixray oo dhibay oo dad caadi ahaa maasuuq ka dhigay oo qaar caafimaad qabay xanuun ku riday oo qaar kale isku diray qaar isjeclaysiiyey kuwaasaanu ka takhalusnay bay yidhah umi lmu'miniin xabsa binti cumar iyadana waxaa laga sheegay oo laga soo wariyey addoon ay lahayd oo sixirtay iyada inay amartay in la dilo deetana sidii lagu dilay sidaa awgeed walaalayaal sixirku waa khatar waa shayga qofka geyeysiinaya in nolosha la dhaafiyo ka horna dhaafinayaba diintii ilaahay ee uu xayndaabka islaamkaba uu ka baxayo inta badanna dadyawga maamulka ah iyo madaxduna aad bay u jecel yihiin waxyaalaha markaasaa nin khaliifa oo ah, ladhaha alwaliid ibni cuqba ayaa wuxuu samaynayey nin saaxir ah, a ku cayaarayey markaasuu intuu qof soo qabto ayuu seef ku dhuftaa kurta ayuu ka jaraa markuu kurta ka jaro ayay kurtu xagga ku dhacdaa hadhowna intuu kurtii ka daba tago ayuu soo qaadaa madaxuu ka saara soco buu idhaa siduu ku socda maalintii hore waxaa daawaday jundub ibni cabdillaahi saxaabiga la idhaa markuu arkay ayuu gurigiisii ku noqday maalin labaadii seef uu soo qaatay seeftii uu soo qaatay ayuu soo qarsaday markuu soo qarsaday ee waxoogay qarinayey ayuu ninkii hawshii bilaabay inuu ninkan dilo hadhana madaxa dul saaro waa siduu dadka waa indha sarcaad xaqiiq ahaan dili maayo madaxana goyn maayo qof madaxa la lagoyo laguma celin karo haddii wax walba la sameeyo lakiin waa indha sarcaad inagun buu inoo muujinayaa sidaa ogeed saxaabigii intuu seeftii ka soo saaray galka ayaa wuxuu hi ataatuuna asixra wa antum tubsiruun warma ma sixir baa la imanaysaan idinkoo arkaya xumaantuu leeyahay ninkiibuu laba kaa kala dhigay seeftii wuxuu yihi falyuxyi nafsahu in kaana saadiqan hadduu run sheegayey isagu naftiisa ha nooleeyo hadduu lahaa cid baa noolaynaya kolba qof ku soo celinayey bal isagu waa kaase naftiisa ha nooleeyo waxaa khalkhalay ninkii khaliifka ahaa ama waaligii ahaabaa khalkhalay tiase wuxu uhi lam turac lam turac habaqin habaqin adiga kuma jeedo ninkanina iyo hawshina ku jira wuxuu yihi halla qabto waa la qabtay jeelkaa lagu tuuray saxaabigii waxaa jeelka ilaalinaya nin gaaloo kiristaana wuxuu la yaabay cibaadada saxaabiga iyo soonka iyo salaada iyo qur'aanka wuxuuhi wallaahi ummadda kani ugu shar badan yey ee kaa soo xidhay ninka sidaa u khayrka badan ummadda kaa soo xidhay waa ummad khayr leh sidii buu ku islaamay isagiina waa sii dahay coddu ka qaad markaa xaqa ilaahay go-aamiyey ee rasuulkeenna inoogu soo dhiibay in lagula tacaamulo oo lagu xaliyo mushkiladdaasi waa in tallaabada laga qaado oo aan loo arxamin saasaa la rabaa walaalayaal waxaa ka mid a sixirka ummadda fasahaadiyey ee baabiiyey waxaa loo yaqaano atiwala tiwaladu maxay ti intaynaan macnaynin bal aynu sheegno xadiiska rasuulkeena salى اllahu alيه wasalam ee uu soo saaray imaam axmed iyo abi daawuud iyo keyrkii min xadiisi abi hurayrata radi allahu canhu qaala salى اllahu alيه wasalam ina aلruqa wاtamaa'ima wاtiwalata shirkun aلruqa istufida wax laysku tufo oo laysku tufo waxaan ilaahay diintiisa ahayn waxaan diinta ilaahay ahayn oo kale oo aan ilaahay subxaanah wa tacala sharcigiisa ahayni waa shirki qardhaasaha iyaguna waa shirki iyo atiwala tiwaladu waxaa la yidhaahdaa waa waxa inagu u naqaanay madiideynta qof dumara oo nin lagu madiideeyo ama qof nin ah oo qof dumara lagu madiideeyo oo la jeclaysiiyo culimadu markay tacriifan waxay hahdaan shayءu yazcumuunahu anahu yuxabibu اlmarأaةa lizawjiha wa yuxabibu zawja lizawjatihi waa shay marka la sameeyo qofka dumarka ah ninka ka daba ridaya qofka ninkaana qofka dumara uu jeclaanayo qof aan doonahaynba ayaa la sexraya markaasuu qofkii ku dhadhabaya oo uu jeclaanaya uu ka daba dhacaya oo aanu firaaqiisa iyo kafogaantiisaba aanu doonayn shakhsiyaddii iyo go-aankii iyo iraadadii ayaa laga luminaya addoon buu noqonayaa qofkaa u addoonsano ka dabagelaya neef xoola ayaa laga soo qaaday wax ka culis miyuu jiraa qof insaan ahaa oo ilaahay dadnimo siiyey oo ilaahay shaksiye siiyey oo go-aankuu doono gaari karayey in sidaa loo xooleeyo oo xoolo noqdo oo iska habi raaco qof aanu danka lahayn waa dhibaato aad iyo aad weyn sidaa awgeed waxyaalihii laynagu akhriyi jiray waxa weyan wax aad iyo aad u baatila kitaaba lama qoro ma diido wax laydha qof caalima oo ilaahay diintiisa ku toosanna ma sameeyo ee waa sixroolow beenaalo ah oo dembiile ah oo ilaahay ka go-ay oo alle ka fogaaday ayuunbaa inanta miskiinta ninka ku xidha ama ninkaa miskiinka warbahaynin ayuu qof dumara ku xidhaya khatarta intaa leegi waxa weeyaan waa wuxuu geysanayo maalinta qiyaamana waa laga goynaya haddaanu ka toobad keenin haddaanu ka soo noqonin khatar buu mudanaya qofkii ina shaqo ku lahaa ilaahay subxaana wa tacaala ha uga noqdo qofkan qofkan doonayaana siyaabo kale ha ula hadlo oo ha ku qanciyo laakiin yuu si xulu adeegsanin waayo waa ku gaaloobaya ka samaynayana waa ku gaaloobaya qofkii diintiisa ku laajeclaynaya ee ilaashanaya mamnuuc waxa ka ah inuu waxyaalaha ku dhaqaaqo waxaan ku darayna walaalayaal qofka aad u timaado amaba aad ka shakido calaamadaad ku garan kartaa muxuu yihi sixroolaha waxa lagu gartaa qofka sixroolowga ah ee sixir ku shaqaystaa markaad u timaadaba magaca hooyada ayuu ku weydiinaya aduu magaca hooyada ku weydiiyo aad isaga ilaali boqol tallaabo dib uga qaad dib uga guro iskaga fogow shaqo iyo shuqul dambaa ku darsani haddii uu kula hadlo isagoo magacaaga sheegaya hebelow horena aydaan isu aqoonin iyana waa calaamad labaad oo tilmaamaysa inay cidila shaqayso shayaadiinna uu adeegsado oo aanu saalloonayn taana waa inaad aad iyo aad uga fogaata waxaa ka mid ah calaamadaha hadduu ku faro inta aad la joogto inaanad ilaahay xusin shaydaankana iska naarin bisinkana qabsanin qur-aanna akhriyeyn iyana waa calaamad waadixa hadduu sameeyo ku caddaynaysa waxa uu yahay hadduu kaaga warramo arrin maqan oo qeybiya gurigii waxaad kaga timi xaaladda ay ku nooshiin waxyaala maqan oo ilaahay ma cid kale aanu ogaan karin hadduu kaaga warramona iyana waxa weeyaan waa calaamad tilmaamaysa inuu sixroolo yahay oo cid kale ay la shaqaysato wararkana meel kale uu ka helayo fa iyaaka wa iyaahu iska dig iska ilaali ka digtoonow taaga iska jir waxaa ka mid a ah calaamadaha walaalayaal inuu aayado qur'aan akhriyo oo kor u akhriyo waxyaalo kalena hoos u akhriyo waxaanad maqlay calaamada aayadahan u akhriyaya waa marin habaabin aduu ku yool habaabinaya waxa uu hoosoo akhriyayaana oo xelay sixirka ahaa marka in laga digtoonaado oo qofka dumara iyo ragguba ay ka digtoonaadaan oo waxaadiyaan muhiima wixii aad jeceshae wanaaga ilaahay weydiiso wixii aad ka ordeyso ee dhibaato ah alla ka magangal laakiin mar nabe ha isku dayin inaad xaggaa u dhaqaaqdo oo haddaad alla ka baqanayso allaha weyne waaxide haddaad qadarinayso oo diintaada ilaashanayso iska ilaali walaa adduun iyo aakhiro qofkii waxaa sameeya waa eedaya meel daranaya daadiis buu ka tuuraya wanaagu horseedi maayo qadiyada inaad looga digtoonaado qodobka kaa la falgalay ee la midkay waxa weeyaan addihaabu ila alkahana in loo tago faalayayaasha nimanka wax sheeg sheega ama ninkaasi aleel ha rogo ama foox dabka ha ku rido ama farahaba ha eego ama dhulka ha xariiqo ama madiibad ha eego wuxuu doona ha sameeye kuwa qeybka ka hadla ee wax maqan sheega inaanad u dhowaanin oonad agtooda marin waa haddii diintaada aad ilaashanayso ood lexe jeclaysanayso sidaasaa walaal kula gudboon saasaa kuu fiican ilaahay saasuu raalli kaaga ahaanaya ama haddaad u tagto laba xaalo mid bay noqonaysa bal waxaad ila dhuuxdaa xadiidka rasuulkeena sala allahu aleyh waaalih wasalam ee uu soo saareeyo imaamu termedi fii sunani waxa uu leeyahay rasuulku salى اllahu alيه wasalam man ataa kaahinan أو craafا fasaأlahu can shayءi lam tuqbal lahu salaaة arbaciina yowma waa xadiis صaxiixa qofka u taga mid faaliyo ah oo qeybka ka warama ama caraaf ah qofka u taga ee wax ka waraystaa lam tuqbal lahu salaaة arbaciina yowma afartan maalmood salaad laga aqbali maayo isagaa iska daalaya isagaa iska rafaadaya alla wax laga aqbalaya habeeraati ma jirto markaa salaadaadii afartan maalmood waa laba boqol oo salaadood ayaan laga aqbalayn waa kii aan rumaysanin ee intuu u tegayuun waraystay hadduu qof xanuunsanaya qof baa naga xanuunsanaya ka waran buu yiri qof dumaraa u tagtay aniga calafkayga ninkayga ka waran nin baa u tegay gabadh maxaan guursan doonaa baamushar baan bilaabaya ka waran siduu noqonaya doorashaan gelaya ka waran maku guuleysan doonaa maamul baan hayaaye iga ridaye goormaa layga qaadaya waxyaalaha noocaas imtixaan baan gelaya miyaan ku guuleysan doonaa mise waan ku guuldaraysanaya waxaasoo dhani ilaaha weyne waaxidun baa og ibni aadam ma oga cidlo ayuunbaad ku daalaysa diintaadana waad ku waayeysa salaadahaagana laga aqbali maayo waa marka aanad rumaysanin eenad laabta usii daynine su-aasha keliya ayaa ciqaabtaa leh haddiiba aad weydiiso ood rumaysato oo qalbigaaga ay u dhacdhacdo markaana diinta saasaad kaga baxaysa waxaa rasuulka ka sugan salى اllahu alيه wasalam man ataa kaahinan aw caraafan fasadaqahu fima yaquul faqad kafara bima unsila calى muxamed qofka u taga kaahin iyo faaliye rag iyo dumarkuu doona ahaadee ee rumaystaa kaasi wuu ka kufriyey wixii nebiy llahi moxamed salى اllahu alay wasalam lagu soo dejiyey diintii nebi moxamed siday ee alla ku soo aaminay waa uu ka baxay waanu ka haariyey waanu ka dhaqaaqay kuna soo kumanu soo baaqi noqon markaa walaal iyo walaasha muslimadda ah miyaad jeceshahay adigoo islaam sheeganaya inaad geli hore ka carowdo inaad diinta ilaahay sidaa kaga baxdo miyaad jeceshay miyaad doonaysaa gaalnimo jawaabtu waa maya iska ilaali inaad wax weydiiso iska ilaali inaad rumaysato taasi waxa weeyaan waa inaad kulli xejeclowdo ilaahay subxaanah wa tacaala diinta uu kuu dooray ee islaamka kaaga dhigay waa inaad kulli jeclowda waa inaad iska ilaalisaa wax alla wixii heybka sheega waxa weeyaan walaalayaal qofka u imanaya ee u tegaya mar keliya laga soo reeba waa marka qof caalim ah oo daaciya oo isku kalsoon oo yaqiin iyo hubaan leh inuu u tago qofka faaliyaha oo uu doonayo inuu fashiliyo wuxuu doonaya inuu fadeexadeeyo oo uu dadka tuso inaanu waxba garanayn inaanu qeybka iyo waxba ka ogeyn ilaahay un qeybka og yahay qul laa yaclamu man fi الsamaawaati waاlardi اlgeyba ila اllah waxaa arlada jooga iyo cidda samada ku dhaqani midna qeyb kama oga alla weyne waaxida mooyaan haddii nin calinis ihahdo fashili waa u banaan tahay sidii uu yeelay rasuulkeenu alayhi الsalaatu wasalaam markii loo waramay nin la ydhaha ibnu sayaad ibnu sayaad waxbuu sheeg sheegi jiray jin baa la xidhiiri jiray intuu istado ayuu qaylin jiray dabeetana waxbaa loo sheegi jiray wixii isna dadka u sheegi jiray rasuulku alayhi salaatu wasalaam isagoo beertooda dedan oo wax isku daday oo guuxaya sida shinidu u guuxdo ayuu usoo dhabacday waa usoo gaantifay isagoo doonaya inuu ku soo dhowaado ayay hooyadii qaylisay ya bnu sayaad haada muxamed haada muxamed bay ku leeday markaasuu booday rasuulku wuxuu ku yihi salى اllahu alيه wasalam waxbaan kuu qariyey qad khaba'tu laka khab'an fadkurhu waxbaan kuu qariyeye waxaan kuu qariyey bal sheeg markaasuu yihi waxaad ii qarisay dukh baad ii qarisay dukhaan bay ahayd laakiin qayb ka miduu sheegay wixii loo qariyey afar xaraf bay ahayd laba ka mid unbuu sheegay deelkii iyo khada alifkii iyo nuuntii waa waaye sidaa awgeed rasuulku wuxuu ogaaday sala allahu alay wasalam inuu yahay beenaale uu usoo warramayo shaydaan wuxuu uhi yaa ku yimaada wuxuu uhi saadiqun wa kaadib mid runliina waa i mid beenaalay waa i yimaadaa rasuulku wuxu uhi sal ly slam khullida calayka waa lagu khalday oo waa lagu waalaye waxa ku yimaada waa beenaalayaal marka qof isuba hadduu u tago oo uu doonayo fadeexadeeyo uu dha waxbaan kuu qariyay bal waxaa sheeg sida rasuulku yihi sala allahu alay wasalam oo uu ku margado oo ummaddiina dabeetana halkaa kaga cararto sidaas waa wax wanaagsan laakiin intaa wixii ka soo hadhay ma bannaana in loo tago in wax la weydiiyo ha ku degsoomin oo ha ku kadsoomin oo ha ku lumin waxay dadku sheeg sheegaan hebel baa u tegey oo wixii waa la arkay hebel ayaa u tagtay oo isha looma marmaran markiiba waa la arkay waxyaalaha noocaasi waa shay keliya oo runa sagaal iyo sagaashan beenoodna waa la ilaaba rasuulku wuxu uhi salى اllahu alيه wasalam markuu sharxayey hal unabiئukum calى man tanaزlu الshayaaطiin tanaزlu calى kuli afaakin asiim yulquuna samca wa akharuhum kaadibuun wالshucaraau yatabcuhum اlgaawuun ma idinka waramaa kuway shayaadiintu ku soo degaan shayaadiintu waxay ku soo degaan qofkii laba sifo laga helo ayay u shaqeeyaanoo ay u soo waramaan waa inuu yahay afaak been abuuradle weyn beenta abuurto oo beenta samaysta asiim ah oo dembiga ku maydhay oo daa'imay oo aan marnaba ka tegayn faciil uu noqdo kaasay u yimaadaan labadaa beentana aad iyo aada u sheega ee dembigiisuna uu aad u fara badanyey markaa yulquuna samca wa aktaruhum kaadibuun waxay kusoo tuuraan maqal bay u tuuraanoo waxbay u sheegaan inta badanna waa been beenaalayaal weey rasuulkuna wuxuu inooga warramay sala allahu aleyh wasalam inay iskorkoraan shayaadiintu siay isu korkorayaan ayay samaawaadka ku dhowaadaan waxay dhegedhegeeyaan malaku jibriil calayhi salaam wuxuu malaa'igta u sheegaayo ee waxyiya dabeetana markuu u sheego ayay maqlaan midhkaasay maqlaan runta ah dabeetana way soo tuuraan markay soo tuuraan baa ilaahay kasoo daba tuuraa gantaal gantaalkaas wuxuu haleelaa isagoon gudbinin dabeetna halkaasuu ku fashilaya amaba intaanu soo gaarin ayuu mid kale usii tuuraa kaa ama wuu dilaa ama maasuuq dhaandhaana oo aan damiina ayuu ka dhigaayo meelhaasu iska jooga halkii shayee jiray ee xaqiiqada ahaa qof dhalan doona qof xanuunsan doona qof la cisaynayo mid la dulaynayo abaar dhici doonta barwaaqo dhacaysa midhkii keli ahaa ayay ku soo darayaan sagaal iyo sagaashan beenood boqolkaasay u keenayaan E, kuhaantii iyo sexloolayaashii ee aan idhaahdo kuhaantii iyo faaliyayaashii faaliyayaasha markay u keenaan ayay dadka iyaguna u sheegayaan dadku waxay ku ibtilaysan yihiin waxaa shaydaanku u sheegayo waxay xasuusanayaanuun mirkii runta ahaa sawkii hebel wuxuu sheegay ee la arkay sawkii hebelaya wuxuu ka warramay ee xaqiiqada noqotay sagaal iyo sagaashankii beenood dheg loo dhigi maayo walaalayaal waxa laga helaana waa wax e, baatila oo xaaraan ah sayidina abubakr radi allahu tacaala canhu nin addoon ayuu lahaa addoonkaas wuxuu u keeni jiray wuxuu soo shaqeeyo maalin buu wuxuu keenay timro ah wuula gaajaysnaa aad buu gaajaysnaa muu weydiinin awal hore waa weydiin jiray maalinta afkuu ku tuuray timirtiina waa liqe wuxuuhi abubakarow waad igii wareysan jiraye maxaad ii weydiin weyde oo xaggaad ka keentay wuxuu hi xilligii gaalnimadii ayaa nin u faaliyey anoon faalinta aqoonin waana khiyaame wixii unbaa sidii u dhacay maantuu ila kulmayo wuxuu siiyey timirta oo abaalmarin ah abubakr radia allahu tacala canhu gacantuu iskeliyey wuxuu isku dayey inuu iska matajiyo dhib badan baa kasoo gaadhay siduu u matagila wuxuuhi wallaahi low lam takhruj ilaa maca ruuxi la akhrajtuha wallaahi hadday xataa aanay soo baxayn ilaa ay nafteyda soo kaxaysato oo nafteyda la soo baxdo waan soo saarila sidii buu iskaga soo matajiyey uu dibadda isaga soo dhigay xulwaanulkaahin baa laydhaa waa waxa la siiyo qofka faaliyaha ah xaaraan maqdaca weeye rasuulkuna sala allahu alay wasalam waa inooga digay marka qofka muslimka ahi ilaahay buu isku xidhaa waxaa dhici doonana allaha weyne waaxida ayuu daba fadhiista ibni aadam uma daba fadhiisto cidna ma weydiiyo waayo wuxuu og yahay waxa adduunka dhacaya wax yar iyo wax weyn in ilaahay subxaana wa tacaala og yahay caalimu lgaybi falaa yudhiru calىa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuuli fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ilaahay unbaa qaybka qaybkay alla uma muujiyo falaa yudhiru calaa qaybi axada qaybkiisa cid kale ilaah uma muujiyo cid rasuula mooyaane ciddaa rasuulka loo muujinayana xagga hore iyo xagga dambeba waxaa laga dhigayaa rasad baa laga dhigaya ilaaliyayaal sidaa ogeed walaalayaal qofku inuu muslimka ahi sixirka ha iska ilaaliyo kahaanadana ha iska ilaaliyo ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay ina ilaaliyo adduunka ogadiisa inagu ilaaliyo ilahay adduunka urkiisa inagu ilaaliyo khayrka adduunyo iyo khayrka aakhiro allah ina siiyo subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa nastaqfiruka wa natuubu ilayk